kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday habeen wanaagsan saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeennimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegantahay labada bisha kob iyo ee novembar sanadka laba kun ko waa barnaamijka xog qodobada ugu waaweyn caawa aan ku eegi doono waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukno iskugu jira dil xabsi ciidan iyo bixinta magdhow ku xukuntay sheegow axmed cali sarkaal hore ugu mid ahaa ciidamada dowladda ee eeladiisa oo lagu helay in ay markaas la dagaalameen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dagaal ka dhacay degmada dharkiinle ee gobolka banaadir hase yeeshee ehelada sarkaalka ayaa ku gacanseeray go-aanka maxkamadda haddaba maxay ka raadeen ah, xaqiiqatan misdhihi karno maxkamadda go-aanka ka soo baxay mid annaga aan ku qanacsannahay waxaan eegi doonaa saaxiibyaal wararkii ugu dambeeyey kiiskaas sida maxkamadda ay u maareysay qodobada kale waxaa ka noqon doona barnaamijka caawa idin kugu soo gubi doona saaxiibyaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa si adag uga hadlay dagaalka ka socda khaza asigoo sheegay in ururka xamaas aysan ahayn urur argaxiso yihiin mujaahidiin dalkooda xoreynaya haddaba dowladda federaalk soomaaliya mowqifka ay ka qaatay qadiyadda falastiin ma yahay mid u dhigma kan wadamada caalamka ay ka qaateen dowladda soomaalida mowqifka ay qaatay waa mowqif shariif ah oo u dhigma mowqif mowqifka ay qaateen dalalka caalamka aqlabiyadiisa falanqeen ku saabsan ayaad maqli doontaan oo barnaamijka xog wareysa ayaan caawa idinkugu soo gubi doonaa saaxib qodobadaasi wixii soo kordho ayaa barnaamijka idinkugu soo gubi doonaa gabagabadaas waxaad maqli doontaan israa'iil maaboodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhu heeskaas gabagabada aad dhegeysa doontaan sidoo kale waxaan ka marnayn xubintii kaalamaan oo barnaamijkaas oo kale aad ku dhegeysa doontaan anigoo cabdinaasayaa barnamijka idinla socodsiinaya salaad ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan suftiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay hagaag saaxiibyaal ismaqal wanaagsan ayaan markii hawdan kelihay barnaamijka xogwareysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan waxaanu ku bilaabeynaa maxkamadda ciidamada qalabka ee soomaaliya ayaa ah ugu dambeyn soo gebagabeysay kiiska sarkaal hore uga mid ahaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee lagu magacaabo sheegow axmed cali iyo ilaaladiisa oo lagu eedeeyey dil sidoo kale dhac iyo in markaas lacago sharci darro ah ay soo geliyeen gudaha magaalada muqdisho waxaana arinkaas waxa ka dambeeyey gacanka hadal isku bedelay oo dagaal dhex ilaalada sarkaalkan daacadu ah ee ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oona ku dhex maray degmada dharkiinle ee gobolka banaadir khasaare kala duwan ayaa ka heshay dagaalkaas oo dhimashiyo dhaawaca dhawaanahan ayaa maxkamaddu ay kasoo muuqdeen waxaana markaas la dhegeystay eedeymaha loo heysto sarkaalkan iyo ilaaladiisaba ugu dambeyntii maanta ayay maxkamaddu eh, xubno kala duwan ay kasoo saartay iyo islamarkaan ay ku riday sheegu axmed cali ayaa waxaa lagu xukumay bixinta diida sakariye maxamed cali oo ku baxayay falciintiisii iyo magdhow siinta sarkaal xigeen cabdulaahi xuseen cabdiqaadir oo dhaawacay waa sida hadal ku yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya iyo sidoo kale toban sano oo xabsi ciidan ah axmed maxamed xasan oo abiyi loo yaqaano taliyaha maleeshiyada horjoogasheegow ayaa isna lagu xukumay dul toogasho waxaana uu markaa uu joor ku dilay baa yiri maxkamad ku taala laba eedeysane febraayo saddex iyo tobankeedii ee sanadkan siddeed iyo toban kale ayaguna waxaa lagu xukumay min lix sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxa ay markaas ay saddex sano oo xabsi ciidan ah isna ay ku xukuntay nin lagu magacaabo deeqow maalgeliyaha kooxdan oo aan lahayn diiwaan ciidan ayaa haddana saddex sano marka lagu xukumay sida maxkamaddu ay sheegtay sidaasna waxaa lagu daabacay mareegta garsoor oo ah isha warbaahineed ee maxkamadda ciidamada qalbka ee soomaaliya haddaba falcelin kala duwan ayaa kala tadurubadiiba xukunka lagu riday sarkaalkaas iyo ilaaladiisa oo eedamo kala duwan loo soo jeediyey dadka ayaana si weyn arrinkaas uga hadlayay saacadii lasoo dhaafay oo ku falanqeeyay baraha bulshada haddaba xukunka lagu riday sarkaalkan ilaaladiisa eelada ayaa waxa ay sheegeen dhinaca kale in ay tahay xukun aan cadaalad ku dhisnayn waa sida ay hadal ku dhegeen islamarkaana ay tahay mid aan waafaqsanayn sharciga sidoo kale waxay dalbadeen in markaas laiskugu yeero e, guddiga golaha amniga ee qaranka gaar ahaan golaha watashii qaran arikaas inay shir ka yeeshaan ayay ku baaqeen si arrinkaas wax looga qabto islamarkaana dib loogu laabto haddaba mahad haashim ashar oo markaasi ka mid ah eelada sarkaalkan la xukumay ayaa waxa aan weydiinay bal siday u arkaan xukunka maxkamadda maanta ay ku riday sheegow axmed cali iyo ilaaladiisii oo eedamo kala duwan hore loogu soo jeediyey bismi illaahi raxmaan alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd eh, marka hore radio kulmiye eh, waxaa idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aa ah, ugu adeegeysaan bulshada soomaaliyeed aana mar walba usoo gelinaysaan eh, usoo gaarsiinaysaan dhacdooyinka xaqiiqada ku salaysan isaa cadaalada u garab tihiin waa ku mahadsan tihiin intaas kadib kiiska jenaraalka wuxuu soo maray marxalado kala duwan saa ka warhaysaan aana kala socoteen guud ahaan kiiska generaalka wuxuu dhacay sagaal iyo tobankii agosto labada kun iyo labaataiyo saddexda xaqiiqatan guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee xalaasha ah ninka dulmidiidka ah waxay ka warqabaan kiiska sida uu ku bilowday iyo qaabku u dhacayba inaysan ahayn mid laga inaysan ahayn mid wanaagsan oo laga haboonaa kiiska sidaasi ka duwanna loo xalin karay kiiska marka uu dhacayay jenaraalka gurigiisa lagu weeraray subixii sabtida ahayd ee jenaraalka barqadii saddex saac subaxnimo markii gurigiisa laga soo qabanayay dadka waxay ku dhawaaqayeen ee soo qabtay waxay ku dhawaaqayeen shuuta shuuta allahu akbar taasaa marka waxay u ekeysiisay maalnimadii maxkamadda la soo saarayay in wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamada ciidanka qalabka sido wadooyinka soo gala oo dhan in ay xirnaayeen laguna xiray gawaari ciidanka b m ay ku qorneyd oo boliisi militaar ah tignikooyinkaasna ay ahaayeen tignikooyinkii qaybta ka ahaa habeenkii jenaraalka gurigiisa la weerarayay dadka eedeysanayaasha ahaa qaarkoodna haddii fursad loo siin lahaa oo la weydin lahaa baabuurtaas waxay sheegi lahaayeen baabuurtaasi inay waxay xaqiijin lahaayeen ama caddeyn lahaayeen in baabuurtaasi ay ku arkeen dagaalka intuu socday ugu dambeyn maxkamadii markii la guda galay kiiska culayska uu lahaa iyadoo la ogyahay khaladaad badan ama tabashooyin badan oo haddii aan nahay dadkii janagu soo jeeday ayaan tirsanaynaa oo ugu horeyso kiiska in warbaahintii madaxa banaaneed loo diiday inay kasoo qayb galaan qodobka kaleeto kiiska culayska uu lahaa awgiisa maxkamaddu ah, waxay cadaysay in hal maalin lagu soo gabagabeynayo taasina waxay niyadjab iyo quus ku riday abukaatayaashii difaacayay jenaraalka dhegaysigii dacwadda kadib markii lasoo jarjaray viidiyooyadii xogtii uu soo daayay waxay ahayd xog hal dhinac uraran eedii keliya ayuu soo daayay isdifaacidii jananka uu isdifaacaya lama soo daynin iyo abukaatayaashiisii ay difaacayeen taasi waxay sii fududaysay in ra caamka la khaldo jananka dembiile laga dhigo wax uusan galabsanin asiga eh, ciidankiisiiba eh, eh, ay u ekeysiiso in doodii iyo dacwadii hal dhinacay u rarneed laakiin waxaan aragnaa oo la sii daayey dabcan muuqaalkii maxkamadeenta ahaa in abukaatayaashiina ay hadleen xitaa qaar kamid a ilaaladii sarkaalka la siiyey waqti ay ku hadlaan sida ka muuqatay video lasoo bandhigay marka laba miyaad leedahay midaas ma ahayn mid ku filan kuma filnayn muuqaalka wuxuu ahaa afartan iyo saddex ilaa afartan iyo laba daqiiqo waxaa la rabay haddii eedii dacwada labaatan iyo laba daqiiqo la siiyo hmm. isdifaacidda qodob qodob ayay abuukaatayaasha ay u difaaceen qareenadii jananka difaacaya waxaa la rabay difaacoodii qodob walba wax ay ka dhaheen in la soo daayo laakiin waxaa la soo daayay ninety nine percentage one percentage wax u dhigma hataa isdifaacidii aada lama soo deynin si kastay ahaato baraha bulshada ma ahayn maxkamadii go-aanka lagu goynayay ee hala soo wada deeya ma dhihaynin laakiin qaabka dacwada loo qaaday waxay quus gelisay ehelada jananka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba jawaabta kasoo bixi doontana ma aysan ahayn mid ay ku qanci karaan guud ahaan ummada soomaaliyeed ee dulmidiidka ah oo cadaalada jecel kiiskana wuxuu u ekaa in mid hal dhinac keliya u raran sananka dhiigiisa lagu xareedaysanayo waa maadsantaha doctor hashim dabcan maanta maxkamadda xukun ayay soo saartay oo ah in sarkaalkan ilaaladiisaba xukunno kala duwan ay ku riday maxkamaddu waxaa lagu xukumay sarkaalka magdhowga inuu bixiyo diyadu qofkii markaas eh, loo histay oo ah inuu dilay sida maxkamadda ay soo bandhigtay iyo sidoo kalente toban sano oo xabsi ciidan ah oo hadda aan aragnay oo baraha bulshadana eh, warka dowladda ay sii daayday marka sidee u aragtaa xukunkaas Eh, nushurka xukunka maxkamadda ee soo daart ee soo saartay waxaa ugu muhiimsan saddex qodob eh, horta guud ahaan annaga hadii aan nahay heladii jananka iyo dadkii aqoon-yahanadii uu kasoo jeeday xukunka kuma qanacsanin qaabka dacwadda loo qaaday iyo qaabka go-aanka loo soo saaray labadaba kuma qanacsanin eh, midda koowaad horta nushurka ugu muhiimsan waa saddex qodob hmm. qodobka koowaad xukunka jananka waayo in yacni diyo uu bixiyo horta diyada jananka uu bixinaya wax kale ma ahan waa wixii hore u dhici jiray oo in meydadka dadka la dila la canshuuro ah jananka waxaa laga qaadayaa canshuurta wiilkiisii la dilay meydkiistaas annaga cadaan uma heno in la canshuurayo sidaas annaga u aragnaa sidaas annaga u aragnaa eh, qodobka koowaad horta kaa waaye qodobka labaad maxamed deeq oo ahaa nin afar bilood keliya wadanka joogay oo may yimid juun julaay iyo keliya wadanka joogay in lagu eedeeyey inuu maalgeliye yahay oo yani lacag dhakhidna lagu eedeeyey kaasna waxay ahayd wax yani sharciga ka fog sida aad la socoto airboorka adaacadda ayuu kasoo degay ayaa kasoo degaa dadka international flightkiska ah markuu kasoo degay maraykanka ayuu toos oga yimid basaboor soomaali american u ahaa basaboorkii americaan ku watay Eh, waxaa lasoo marsiiyey guud ahaan shuruucda wadanka looga degsan qofka lagu hubinayo oo muwaadinka ama ah, qof walba oo international flight ah shuruudihii soo maraayay dhammaan eh, waxaana lasoo xaqiijiyey marka uu wadanka soo galayay in wax shuruucda wadanka eh, lidi ku ah in uusan uusan gelin sidaasi ayaana loosoo loogu ogolaaday inuu wadanka soo galo wuxuuna xaq u lahaa inuu wadankiisa imaado guriga janankana markii uu tagay wuxuu la kulmay dagaalkii dhacay saas darteeda saddex bilo saddex sano oo xukuna ku dhacay ayasoo wax cadeemo rasmi ah oo lacag la dhaqay ama asagoo gacantii kula jira aan lagu helin cadeemo rasmi ahna aan lagu helin eedda ay xeer ilaalinta usoo jeedisayna cadeemo dhamaystiran oo qof lagu xukumi karo aana loo helin kiiska kale waa kiis ka dhacay magaalada jowhar xukunka eh, dadkii weliyudamiga ahaa oo uu ka dhacay xukunkana eh, dadkii dhalay ama dadkii eh, dhiiga lahaa labadii qof ee muwaadiniinta ahayd oo lagu dilay maxkamada dhexdeeda ee magaalada jowhar heshiis ayaa laga gaaray oo ninkaa eedeysanaha ah keliya hadda xukunka waxa loogu fuliyay anaga waxaa is leenahay sababtii aa u difaacday ciidanka jananka aa u difaacday waxaan rabnaa eh, eh, inaad aad dhanka kale aad inoo sheegto sida laga filayay eh, maxkamadda kiiskan isleedaha way u maareysay marka laga soo tago eedeemaha loo jeediyey ee ah dilka dhaca iyo lacag dhaqidda sakaalkan iyo ilaaladiisa lagu soo eedeeyey ah, xaqiiqatan misdhihi karno maxkamadda go-aanka ka soo baxay mid annaga aan ku qanacsannahay inuu yahay xaqiiqatan Eh, go-aanka maxkamadana mar weliba maxkamadu waxay awood u leedahay oo awood ay u leedahay inay go-aan ka soo saarto waxyaabihii ayada lasoo gaarsiiyo eh, sidaas darteeda waxaan rabnaa go-aankan inay soo farageliyaan eh, guddiga amniga qaranka golaha shacabka oo horey baarlamaanka usoo uu mooshin uga keenay weerarkan in loo yeero dadkii yani ka dambeeyey iyo saraakiishii qaybta ka ahayd waana la rajaynayaa insha allah hadduu ilaahay idmo golaha shacabka hadda fasaxay ku maqan yihiin markay fasaxa soo laabtaan hadduu ilaahay idmo in yacni kiiskaas iyo mooshinkaas la furo hadduu ilaahay idmo eedeymo kala duwan ayaa loo jeediyey ehelada skarkan oo ku saabsan in ay sameeyeen falal ee dadka soomaaliyeed ay si weyn ay ugu hadleen oo ku saabsan kicin dadweyne haddii ahlan siyaasiyiin qaar lagu arkay baraha bulshada inay dadka ay kicinayeen marka eedeymaha noocaas oo kale ah maxaad ugu jawaabaysaa annaga kiiska generaalka waxaan u xil saaranay abuukaatayaal iyo qareeno si sharca u difaacayo mar walba waxaan ku kalsoonahay qareenadeena inay maxkamadda horteeda nagu difaaci karaan awoodeeda iyo aqoonteedana ay leeyihiin caddeymo dhammaystiranna in ay u haystaan soo jeedintii qareenada jananka iyo xeer ilaalintu waxay ahayd jananka in dil toogasho lagu xukumo sidai ay soo jeediyeen abuukaatayaasha ama qareenada jananka difaacayana waxay soo jeediyeen in jananka raaligelin la siiyo magdhowna la siiyo gurigiisii la burburiyey hubkii meesha laga qaatay gawaaridii laga qaatay in lacag laba milyan oo doolar oo magdhow a la siiyo meeshaasaa horta la kala maraya ee lama kala maraynin in jananka uu noqdo eedaysane dambiilo laga dhigo xukun la dul saaro biyo bixi la dhaho taa horta waa taas arinta kale haddaa usoo laabta su-aasha ay weydiisay oo ah dadka kicinta dadweynaha samaynayo saan hore kuugu sheegayba kiiskan anaga qareena u wakiilanay qareenadaasi ayaana ka dambaynaa siay wax usoo jeediyaan iyo talooyinka ay bixiyaan ayaan iskugu laaban doonaa guud ahaan beesha jananka oo kasoo jeedana waxaan uga baaqaynaa in tashi dib aan iskugu laabano go-aan rasmi ahna aan dib iskugu laaban doono go-aan rasmi ahna aan ka soo saari doono waxaana la hadli doonaa haduu ilaahay idmo anagoo dhammaystiran warbaahinta insha allah haduu ilaahay idmo kaasi wuxuu ahaa doctor mahad hashim asher oo kamid ah ehlada sarkaalka dowladda federaalka soomaaliya markaas iyo ilaaladiisaba xukunada kala duwan ay maanta ku radiyay sheegu axmed cali oo lagu eedeeyey dilil dhac ciidankiisa ay ka geysteen magaalada muqdisho weli barnamijka ad degeysanaysaan saaxiib dheer guri guri ku duway gacan gacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maranqeybii hore barnaamijka ayaad dul dhegeysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee xamaas aanu lahayn urur argagixiso wuxuu xamaas ku tilmaamay urur xornimo doon ah wuxuuna ku baaqay in laga maarmaan ay tahay in la sameeyo xal laba dowladood oo si siman loo joojiyo colaadda israa'iil iyo falastiin waxuuna sheegay in ururkaas yihiin urur mujaahidiina ah, islamarkaana dalkooda cadow ka xoreynaya xamaas argagixiso maaha waa urur xorayn oo xoraynaya dalkooda xoreynaya waa away caalamkii away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka away kuwii caruurta u dagaalami jiray away kuwii haweenka u dagaalami jiray away xaggey aadeen maanta inkastoo xanuun badan ina haya innagana oo maalin walba dadkeena la laynayo oo laysku qarxinayo oo khawaarij ay dhibaato badan inagu hayso haddana waxaa waajiba ah inaynaan halmaamin waxa ka jira falastiin nimankii uu ilaahay ku sheegay uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati wa ashaddu qaswa aayadihii ilaahay ayaa tatajallaa fii ghaza ayadoo cab ayuu ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir u yihiin ilaahay wuxuu inaga tusinayaa ghaza ayuu ilaahay inaga tusinayaa wax ay samaynayaan if shan iyo tobankii daqiiqaba hal canug baa dhinta oo falastiiniya kulli shan iyo toban daqiiqo oo kasta hal canug oo falastiin ayaa dhinta miyaad aragteen dowladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqul insaanka ilaalinayey ee in laysku xadgudbay ilaa diidayey ee ukraine in ruush ku duula diidayey ee qof in lagu xadgudbo diidayey ee in dadku ay sinaayeen u dagaalamayey ee lahaa waa in la sinaadaa oo sinaanta say sii wadeen oy lahaayeen dadku xorriyadda u dadaalayay ilaa ay xorriyaddii la gashay gabdhuhuna hays guursadaan ragguna hays guursadaan nimankii ilaa heerkaas ay xorriyaddu la gashay meelay jiraan mid aragteen wax ay diyaar la yihiin oo ay madaxdoodu ku faraxsan yihiin shucuubtooda odhan maayo oo ay saf ugula jiraan oo ay ku taageersan yihiin in dadkaas masaakiinta ah iyo carruur iyo haween iyo odayaal iyo dad baaba'aya in korkooda lagu dumiyo inta la keeno nuclear hubkii adduunka ugu weynaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayuu ahaa dhinaca kale haddaba dowladda soomaaliya mowqifka ka qaatay qadidda falastiin ma yahay mid u dhigmaha wadamada caalamka kan ay ka qaateen dagaalka udhexeeya falastiiniyiinta iyo isra-el haddaba si aan wax badan ugu gaano in ururka xamaas marka hore in ay ahaayeen urur argixiso iyo in kale iyo hadalka ra wasaaraha ay ahaa in xamaas aysan ahayn urur argixisa yihiin urur markaas gobnabdoon oo dalkooda ku xiraynaya cabdi kusoo duulay sidoo kale dagaalka falastiiniyiinta israael waxaa ku kala qeybsamay dowladaha adduunka muslimiinta ayaana si weyn u taageeraya falastiiniyiintu halka reer galbeedkuna ay markaa israa'iiliyiintu ay la jiraan mareykanka iyo soomaaliya markii loo eego xiriir aada u wanaagsan ayaa ka dhexeeya oo mareykanka wuxuu markaas taageeraa ciidamada dowladda federaalk somaaliya dagaalka adag kula jira al-shabaab haddaba eh, maxaa loo fasiran karaa hadalka wasaaraha sideese eh, markaas u saameynaya xiriirka dhinacyadu maxaase ka naqana ururkan xamaas falanqeyn arrintaas ku saabsan ayaa waxaan kala yeelnay maxamed maxamuud cadde oo ah rugcadaas xaafadeed markaana falanqeeya arrimaha bariga dhexe eh, marka ugu horeysa gaza arinta ka taagan waxaan ka fiirinaynaa laba dhinac dhinaca xaaladda dagaalka ee socda iyo dhinaca siyaasadda iyo maxaa ka socda wadamada ee galgalka ku leh labada dhinac mm-hmm. dagaalka marka la yidhaahdo marka laga gudbo dadka rayidka ah dhibaatada gaaraysa iyo duqaynta naxariis darada ah ee ka dhanka ah kaabayaasha bulshada ama ha noqoto isbitaallo ama ha noqoto iskuullo ama ha noqoto kaniisado ama ha noqoto masaajido ama ha noqoto suuqyo ama ha noqoto dhismayaashii dadka rayidka ah ay ku noolaayeen iyo dhibka weyn ee dadka rayidka gaaraya waxaa muuqata in caalamka akhlaaqiyaadkii iyo heshiisyadii caalamiga ahaa ee la xiriiray dembiyada dagaalka ee la xiriiray ilaalinta xuquuqda aadanaha in xadgudubyo waaweyn ay israa'iil u geysatay dadka falastiiniyiinta ah ee rayidka ah marka dhanka dagaalka laga fiiriyo dagaalka israa'iil milatarigeeda waxa uu ku dhex jiraa dagaal ay ku sifeeyeen dhammaan warbaahinta israa'iil inuu yahay ayagoo soo xiganaya safka hore suxufiyiinta jooga ee milatariga ka tirsan iyo saraakiisha militariga waxa ay sheegeen dagaalka israa'iil kula jirta xamaash inuu yahay dagaal aad u kulul oo faraha laysaga gubtay oo aanan waxba la isu harin dabaabaadkii baabuurtii qafilnayd oo israa'iil ku faanay jirtay oo ay dhihi jirtay waa kuwa caalamka ugu fiican waxa weeye waxa ay ku gubanayaan eh, magaalada khaza meelihii ay kasoo galeen iyo agagaarkeeda eh, marka la fiiriyo dhinaca eh, israa'iil waxa ay ku andacoonaysaa inay beegsanayso madaxda sarsare ee ururka xamaas raadinaysana dadkii eh, maxaabiista ay u haysteen laakiin xaqiiqada dhulka ka jirta marka la fiiriyo duqoynta arxandarada xagga cirka ka socota midda xagga badda ka socota iyo midda eh, ka socota difaaca goobta wax loo yaqaano artilleriga waxaa muuqata in gooba rayid ay duqaynayaan waayahay waxaan la soconaa in dowladaha caalamka ay ku qaybqaybsan yihiin arrinta ku saabsan falastiin dagaalka ka socda ee u dhexeeya maamulka israa'iiliyiinta iyo iyo falastiiniyiintu dabcan dowladaha maraykanka markii la eego waa wuxuu aada u taageerayaa israa'iiliyiinta halka dowladaha islaamkana ay si weyn ugu soo horjeedaan soomaaliya waxaan aragnaa dhowr mar siyaasiyiin ka hashay oo dowladda xilal ka haya xitaa haddii ay abuudo in ay gargaar bani-aadnimo ay gaarsiinayso wasaaraha maanta ayaa ugu dambeysay waa uu ka hadlay wuxuu yidhi waan la jirnaa dadka reer falastiin oo waan garab taaganah asigoo sidoo kale soo hadal qaaday ururka xamaas wuxuu yidhi urur argaxisamah hadalkaas ra-isul eh, wasaaraha uu sheegay eh, maxaa tacaliil oo falanqeyan ku samayn karnaa ururkaas maxaan ka naqaanaa golaha guud ee qaramada midoobe ayaa arintan looga dooday boqol iyo labaatan dal oo ay soomaaliya ka mid tahay waxa ay si buuxda u sheegeen in xabad joojin degdega la qabto gargaar bini-aadnimo in la siiyo ee falastiiniyiinta waxaa diiday afar toban dal oo maraykanku ka mid yahay waxaa ka aamusay afartan iyo shan dal marka la fiiriyo aqlabiyada caalamka waxa ay la jirtaa ama taageerayaan qadiyadda falastiiniyiinta oo lagu sheegay inay tahay eh, qadiyad dad dhulkooda xoog ee eh, dad kale ay ku soo degeen oo muddo dheer ay cabweyn ku hayeen xaq ayayna uleeyihiin in ay iska difaacaan laakiin maraykanka iyo saaxiibadiis mar kastoo ay hadlaan waxay afka ku adkaynayaan israa'iil waxay xaq u leedahay inay nafteeda difaacdo israa'iil nafteeda inay difaacda xaq u leedahay waxa ay ka wadaan in ay qariyaan dembiyada israa'iil ay gelayso midda mowqifka dowladda soomaalida ay ka qaadatay arrintan waxa uu la socdaa mowqifka caalamka islaamka dowladda soomaaliya waxay ka tirsan tahay ururka jaamacadda carabta waxay ka tirsan tahay ururka iskaashiga dalalka islaamka ah waxa ay ka tirsan tahay dalalka dhexdhexaadka ah caalamkii oo dhanna waxaa ka socda qaza ee loo geysanayo dadka rayidka ah kulli waa laga careysan yahay mudaaharaadyo waaweyn ayaa caalamkao dhan ka dhacaya xataa dalalkii taageeraya ayaa wadamadooda waxaa isaga soo baxaya mudaaharaadyo waaweyn musaacadooyinka ama gargaarka loo diraya qaza waa buux dhaafeen dalal yurub ayaa xataa soo diraya cid kasta oo dadkaasi u gargaari karta waxay isku dayaysaa inay u gargaarto laakiin nasiib darro hay-adihii ay ahayd inay samafalka ka shaqeeyaan inay gargaarka ka shaqeeyaan ayaga laftirkooda la duqeynaya oo aan awood lahayn marka waxa gaza ka socda waxaa loo arkay in ay ku keentay nidaamkii hore u jiray wixii ka dambeeyey iyo shantii dagaalka labada adduunka haddana waxaa muuqata caalamka inay isxulafaysi cusub ka socdo wararka ugu dambeeya haddaan kula socodsiiyana dowladda maraykanka sida hadda laga soo xigtay mid ka mida ah wargeysyada waaweyn ee wadanka maraykanka waxa ay ku tirtirsiinaysaa dowladda israa'iil in ay xabad joojin eh, waata qaadato in xuduudyada la furo oo gargaar la geeyo in maxaabiista la soo daayo mowqifkaasna israa'iil markii hore uma tuganuglayn haddii ay maraykan ka timaado waxaad moodaa waxaa falcelinta ayaan ogaan doonaa laakiin dhanka siyaasadda maraykanka iyo xulufadiisa markii ay caalamka ka go go'doomeen hadda waxaa moodaa in ay soo baraarugeen oo ololaynayaan waayahay aada u faahfaahisay waxaan soconaa socnaa dowladaha caalamka markii la eego arinka ku saabsan qadiyadda falastiin siyaabooyin kala duwan baa looga hadlay marka soomaaliya markii aad eegto xiriir kala duwan ayaa kala dhexeeya wadamada caalamka markii loo eego maraykanka maraykanka dhinacaas waa uu taageeraa marka arinkaas maxaa galan karaa sidii hadalka wasaaraha maanta uu aada uga hadlayay arrinkaas dowladda soomaalida waxay taageeraysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu soo saaray qaraaro badan oo ay ka mid tahay in falastiiniyiintu ay helaan dawladee ayaga leeyihiin xuduudkeeda uu yahay xuduudkii ay dawlada qaramada midoobay cayintay kun sagaal boqol afartan iyo sideedii waxayna sidoo kale dawladda soomaalida taageeraysaa dhammaan qodobada golaha ammaanka ee qaramada midoobe qodobada la xiriira ama xeerka la xiriira Eh, ama qawaaniinta la xiriirta bini-aadamnimada caalamiga ah in loo gargaaro dadkaas laga joojiyo duqaynta loo ogolaado samafal waxaa weeye waa waajibaad dowladda soomaaliyeed saaran weeye tan kale saaxiibtinimada maraykanka ha joogto laakiin dowlada soomaalida qawaaniinta caalamka u yaala iyo qayimka haddii uu maraykanka ka leexdo xaq uma laha inay ku taageerto in la xasuuqo dad eh, muslimiin ah oo dhulkooda laisku dayo in laga barakiciyo baahi loo dilo lagu qaado weerar dad fara badan oo aan la kala soocayn waxa weeye dowladda soomaalida mowqifkay qaatay waa mowqif shariif ah weeye oo u dhigma mowqif mowqifka ay qaateen dalalka caalamka aqlabiyadiisa laakiin xiriirka soomaaliya iyo maraykanka markii la eego aad u wanaagsan yahay arrinkan saameyn isleedahay keeni kartaa oo qadiida falastiin ka taagan eh, arrintan saameyn waa keenaysaa adduunka isbedel ayay ku keenaysaa mid anaga nagu gaara ma aha saaxiibtinimada maraykanka soomaalida kala dhexaysa iyo arrinta qadiyada isku haysto waa laba kala duwan weye waxaa laisku haystaa xadgudub qawaaniinta caalamiga lagu sameeyey xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa af buuxa wuxuu ku leeyahay aza waxaa ka socda waa dambiyo dagaal hay-adihii caalamiga ah ee qaramadii midooda ka tirsanaa ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya waxa ka socda meesha inay dambiya dagaal yihiin waxaa weye dowladda soomaalida qawaaniinta caalamka ayay taageeraysaa si nabada caalamka ay u meel marto saaxiibtinimada maraykanka waa meel arintan hadda socotana waa meel kale cidda jidka ka leexatay ee caalamka inuu farta ku gudayana waa dowladda maraykanka dowladda soomaalidana saaxiibtinimada maraykanka iyo saaxiibtinimada falastiin falastiin ay la leedahay iyo dalalka carabta markii la leedahay marka la fiiriyo dowlada soomaalida mowqifka ay qaadata waa mowqif qaanuuniya weeye oo xoojinaya gacanta hay-adda u qaabilsan caalamka nabadda ee qaramada midoobay iyo xoogaheeda guud uh, waayahay uh, ururkan ma laisku raacsan yahay hadda marka inaysan ahayn urur argixiso wixii ka horreeyay dagaalka falastiin iyo israa'iiliyiinta udhexeeya intoosa bilaabay ereyga argagixiso mar hadaa maqasho waa erey siyaasadeed wey nin koox loo yaqaana argagixiso ayaa dad kale waxay u yaqaanaa inay yihiin gobnimo gobnimado eh, xamaas eh, maraykanka wadamada yurub israael waxay u yaqaanaan inay tahay koox argagixiso maxamed maxamuud cade ayuu kaasi ahaa falanqeeya arrimaha siyaasadda ee bariga dhexe oo barnaamijka xog wareysi igala qeyb galay islamarkaana ka hadlayay arrimaha ku saabsan xaaladda bariga dhexe weli barnamijkaad degeysanaysaan saaxiib yaal godogodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay tirada dadka ka tahriibaya guud ahaan dalka iyo dadka muqalasiinta ee ka shaqeysta arrintaas afayeenka booliiska soomaaliya oo shir jaraad maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey halka ay arinkaas marayaan waxaa maanta qorshaheennu yahay inaan si guud u dul istaagno dhacdooyinka la dagaalanka socdaalka sharci darrada ah ee ay ka mid yihiin eh, ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta kiisaska la dagaalanka socdaalka sharci darada ahi ee eh, indhawaalaabaa dalka waxaa ka socday qulqul aad u fara badan oo ku saabsan la dagaalanka oo ku saabsan eh, socdaalka sharci darada ah ee tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka intii dalkeennu uu burbursanaa oo dowladdeennu ay jilacsanayd kiisaskaasi aad bay u badnaayeen sidaas daraaddeed saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha aadan cadde oo kaashanaya ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha ee qaranka soomaaliyeed ayaa eh, hoos u dhac aad wanaagsan ka sameeyey la dagaalanka socdaalka sharci darada ah kaas oo hay-adahaas iyo saldhiga booliiska saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee ciidanka booliiska soomaaliyeedba ay si toosa ah hoos u dhac xooggan uga sameeyeen in falalka noocaasa laga hortago bacdamaa ummadda soomaaliyeed aysan wacyigoodu u dhisnayn ee sababta ay dambiyada nuucaasi u dhacaan la dagaalanka dambiyada noocaasi ee socdaalka sharci darrada ah ee ka ganacsiga iyo tahriibiinta dadka inta warbixinta ciidanka booliiska soomaaliyeed aanu xogaha ku hayno iyo kiisaskii saldhigu uula macaamilay waxaa ka mid ah laba kun koo iyo labaatan waxaa dalka ka dhacay boqol soddon iyo siddeed kiis oo dhammaantood ah socdaal sharci darra ahaa oo isugu jiray tahriibin iyo dad siyaabo kala duwan dalka looga dhoofinayey sanadka laba kun saddex iyo labaatan ma jirin waxkiisa oo ku saabsan baasaboor ajanabi ah oo dalka sifa sharci daro ah looga baxaya ama fiiso sharci daro ah uu saarnaa oo dalka looga bixinayo howlgallo ay sameeyeen hayadda socdaalka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee qaranka soomaaliyeed iyo saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha aadan cadee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa hoos u dhac xoogla lagu sameeyey dembiyadaas walow sanadkii laba kun labaiyo labaatan konton iyo saddex kiis ay soo mareen saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee aadan cadde Eh, marka loo fiiriyo sanadkii kiisaska dhaca waxay ahaayeen kiis sanadkii markii howlgallada lagu qaadana kiisaska dhaca waxay noqdeen kiis eh, kiis taas oo tiradaika dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo hagaag saaxiib yaal haatanna kusoo dhawaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waliyaara kalamaanay waxaa la yidhi duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryaan daadku kula tegin war bashiir dheeroo heeseyba wuxuu yidhi dimuqraadiyad quruxdeed deni baa yaqaanoo dadaalkeed sameeyeye doorashada habboonay codka bixin dadweynuhu maxay uga dalfinayaan maxaa loo duleedii talada maa u daayaan war axmed dheerow bashiir haddaay weliba leeday durdurkii markoo uu daaqsantii saansaday eh. dabayluhu ku qaadayn eh. dib u noqo haddaad tiri eh. lagu dulqaada maaye ha isdaaline samire war haddaad maqli jirteen farmaajo soo bax ku soo bixi maa maanta deniyo soo baxay maraysa haye derbigaa lankadeedaday war waad falantiina miyaynaan maqal dalka guushiisu waa deni dalka dalka horumarkiisu waa deni waar waxaa u jixnjixmayne waxaa la yidhi daruurahaa hilaaciyo iyo dablashiiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane warbow madaxtooyada buntland cid darishada ka soo geli kadhaa ma jidhee eh. kudayo buntland dayo eh. siday dowladeedu tahay <laughs> <laughs> bashiirow saatan iyo haatan yeertay war bashiir warla'aana hayse istimadii puntland go'aanan eh. madaxweyne deni ku farxina ka soo baxay eh. waxayna dhaheen doorashada waa in sidii loo qaba jiray loo qabtaa eh. maalinteediina lama dhaaf sii karo makri iyo iskadaba wareeg iyo kursi iskudhejin iyo xukun jeclina puntland kama soconayso mucaaradkiina si degdegay u soo dhaweeyeen ciidamadii mucaaradku iyaguna waa soo dhoweeyeen wasiirka warfaafinta puntland oo loo malaynayo in madaxweynuhu ka dhex hadlayana wuxuu yidhi isimadu waxay ka mud yihiin shacabka puntland aragtidooda siyaasadeedna way ka hadli karaanin balse go'aanka siyaasiga iyaguma lahoo hay-ado u samaysan baa jira war axmedow waxaa kalou yidhi wasiirku ismada uma dhamma warkaas qayb mucaaradka la safatay ayaa hadashay wixii dhacana mas-uuliyaddooda ayagaa qaadaya war ma haysiina war murtiyeedka ka soo baxay salaadiinta puntland waxaa saxaafadda u akhriyey suldaan shiikh cabdiqani qorane wuxuuna sheegay mustaqbalka puntland inaan shakhsi ku tagrifali karin warwar mahaytana deni weyba hanti sheegasaynoo dimidanbahadoona iska bershan waliba leeyl imaaraadka beesi ku weydiiyohay haddiusa helon dad badan ashal direwa leeri marka dadka gaar oo usa daacadan ay holla akusiyoon waliba areena dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin beesada dhaqsi noogu soo qoaad noo soo qaad baa warmaday maxaafaddii washington buu ka soo heesi hayaa war kalemaanay war mahaysiina ra'iisul wasaare xamse cabdiar wadaadkaan hadli kari masaajidda ha ka baxo miyuu mar kale ku celiyey waar ixtiraafkii somalilan maxaa kudhe dhejiyey warwaaqna waxa la aqoonsaday hadda waa c warwar ma haysiina digtooraysa aadna aadan dhakhtar waxay tidhi soomaaliya labadii biloodee la soo dhaafay waxaa ka dhacay saddex qarax marka waxay tidhi soomaaliya waxaan ugu baaqayaa amniga iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladnimada in somalilan ay ugu daydaan war aadna xogta qaraxyada yaa u soo ururiyey warbow annagu waxaasoo qaraxa war ma haynee ma falastiin bay ku soo dadhay war digtooraysada runtiya u yahaaslankiahdirsidiima ka dhegow aryaadhaha anugu adna aadan waxaan ogaay iyadoo soo dhoweey haysa suldaan sheegtoo hoo dooley la yidhaah waxayna hedhahaysaa irir soomaaliaana la yidhaaha shimaal loo dambeeyey war hadda cabdilow markii qaatumo la aqoonsaday ayay tush tiri war saddex nacab miya aryaadhaha masayrka waxaa ugu xun midka siyaasadeed war wax laydinma sheegi karo waa falantiin anuu raysul wasaarahan ka hadlayo tiyaatarka kula hadlay culummada soomaaliyeede wuxuu yidhi raysul wasaaruhu waxa ka dhacaya falastiin ma aqbali karno xamaas oo xaq udirir ah oo isdifaacaysa argagixisaana ma aqbali karno waxa keliya ee aan ku qanci karnaayna waxay tahay falastiin oo dowlada suuriya oo caasimadeedu qudus tahay iyo israa'iil oo caasimadeedu talaabiib tahay wax kastoo nala ka sheego iyo cid kastoo noo hanjabtana walaalaha falastiin waa garab taaganna war madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geellana wuxuu yidhi falastiin waa guulaysanaysaa dhiigga ka daadanayana mustaqbalka guul ayuu u horseedayaa hub kasta haddii la geeyana ayadaa adkaanaysa marka haddaanna dad iyo ciidan ku deeqaynin hanti waxaan heli karna waa inaan siinaa ducadana waa inaan ku kaalmayna aan ku garab istaagnaa war haddaa walaalnimo xeerinaysaan weeyaan somalilan oo aqoonsi keliya u baahan maa ku taageertaan idinka falastiin u boodaye war kale maanay war mahaysiin anigu waxaan la yaabay kooxdii alqaacida oo usaama binlaadin iyo ayman aldawaahiri ay kala dhinteen furaha waxay yidhaahdeen xamaas xaq ku diriri mayso ayaga iyo kuway dagaalamayaanina waa isku mid sababtoo ah labadaba gaalaa taageerta ayahee shabaabnaha alqaacidan ka midnaha waa kuwii dhaheene waxay shacabka soomaaliyeed oy maalin dhoweed ceelasha biyaha ku laayeen u dhahayeen falastiin anugu aarayna war wax mawaalihin iyo ceelasha arabiya ama yuhuudaa degan war miyaanad maqal eh. khawaarijtu meel kastay joogtaba isku qaab weeye war ma waalantihiin macali iyo kuwii dilay cismaan binu cafaan oo cibaadada ku sheegaa caqli laga sugaya war iyagaaba cudur oo dalkooda cibaadaah war cirka hoostiisa aadana ku nool iyagaa ugu shar badan soo lama dhihin war waxaad ka tagtay eh. ciidda korkeeda waxa ku noolna inay ugu shar badan yihiin war wax kastoo shar badan ayagaa ka shar badan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how eh. allow hanuugu ebteelayn ummadano isxaanfaalayn allow hanuugu ebtelayn eh. ummadanoo isxanfaalay war kalemaanay war ma haysaane jenaraal eh. haye war hadhiyey waar ma loo ballaanbaxay war warkan ha ku soo boodininayna dhagaystaa waar ma hargaysu iska dhiibay war jenaraal sheegow waa la xakumay dagaalka shabaab inoo af jaro lakugu kumay war waad falantiin waxna laynima sheegi karee jenaraal eh. sheegow waxaa lagu xakumay nin uu dilay iyo nin uu dhaawacay magtooda inuu bixiyo waxaana la kala yidhaah sakariye maxamed cali oo gacantiisa ku dilay iyo cabdulaahi xuseen cabdulqaadir baabirow dhaawacay waxaa kanoo la xukumay horjoogyihii maleeshiyadii oo watay oo dil toogashaan lagu xakumay saddex iyo toban waxaa lagu xakumay milix lix sanoo xabsi ciidana nin lagu sheegay maalgeliye inuu u ahayna saddex sanoo xabsi ciidanahaa lagu xakumay maxkamadda ciidamada cadaaladdeed anugu waxaan kula yaabanahay sheegow hadii lagu xakumay mag inuu bixiyo ninkuu amrahaya see toogasho loogu xukumay koley hagobo arimaha dilmaarne kaale wardadau horay u dilaya ninkan lagu xukumay war hadduu sheegow magta bixiyo waa fasax miya eebkasariin binaan degiyanagade waayahay janankii laysku haysta soo xidhanaya markaas wartaas tuugtuug meedda gareeto madawiini hayti war kalemaanay war ma haysiine wasaaradda amnigu waxay sheegtay shirkadaha iyo shakhsiyaadka hubka haysta waa inay soo diiwaan diiwaangeliyaan hubkooda muddo toban iyo shan cishaa marka haddaba kalemaanay haddaad hub haysataan haddaba isdiiwaan geliye war hubka kalamaan wax la diiwaan geli kara waa ka fara badan yahay cabdikuus oo hubaysan oo hiiraan u socda ayaa diyaaraddii waxay ka dejisay galmudug kadibna qolaa baabuur ku qaaday isagay hubkiisiiyo waxay dhaheen buula burtaanku geeyhaynaa markaasay shabeellow iyo furuntii xabaddu ka socotay geeyeen waa shirqooltaas iyo qoladaas maxay ahaayeen war ma dagaalamay haye wartaas may shirqoolku weelanki hubaysan inoshu furunta lijey hagaan leeya war haddaan kalamaanahay falkaas xadgudubka oo cabdikuus laga sameeyey ambiilaan ka qabnaa aryaadhaha nin iyo hubkii kalema heraanaa hore loo yiri war horta taliyihii macawisleyda cali jayte ma og yahay nin buula burta u socda in mudug la geeyey warbawsa laguma odhan hubaysan hogab ma cesho war kalamaanay warka waa iga qasdeen oo iga dhabjiseen cabdikuus markii furunta shabeellow la geeyey liibaan lugcadaa wuxuu u keenaa layidhi qadan shabaab ka cararay ma macaan tahay markii la weydiiyena wuxuu yidhi ma qaraara mana macaana hadda waa kacaddahay saaxiibkan haddaad u gurmanaysiin war anigu waxaanubaha haddii cabdikuushabeellow tegey inay khawaarij u dhammaatay eeandiliskaaatokaruwaysay meelahaaskaatayfaday war nin qada shabaab cuni lama aamini karee cabdikuus amau isqarxiya aryaadhaha war ma haysiina ciidanka aagga mudug ka dagaalamayo waxaa hogaamiha ayaa la yidhi sargaal suulnuug la yidhaa oo bele ah. sababtoo ah ciidanku waa jecel yahay laabna waa necab yihiin abwaan cali shan iyo tobanna wuxuu yidhi saraakiisha soomaalida hadday suulnuug oo kale naqa lahaayeen qawaariij isma hayneen dalkaanyuna nabadow naqa lahaay warkalamaana war mahaysiina waxaa la yidhi toddobaadyada soo socda bur iyo biyaa loo kala baxaya galmudug iyo hirshabeellena laysku hayn maayo haani dadka dhammaayaan walaa gobaday war dagaalka beelaha waxaa caddaatay in khawaariijtu ka dambayso sababtoo ah kii hirshabeelle markii ciidan la dhex dhigay oo la joojiyey oo labadii beelood xitaabka dhigis lagu sameeyey ayaa beel aan weligeed dagaalamin oo nabad lagu yaqaano oo ah oo degta tuulooyin hoos yimaada jawhar oo la kala yidhaahdo tuugaan reeymaan dheere iyo gaashaan leh xabad isku bilaabo qurtubta iska xageen hataa dhowsamaraabi iyo xanan buure iyo matabaanna wixii ka dhacay waa maqlayseen bariga mudug wixii ka dhacayna ma moogidiin hadda khawaarijta falkooda waxaan ku soo xasuustay hadalkii alxaaji senatar muuse suudiyo ahaa dabaday ku walaaqow haayaan war wasiirka arrimaha gudaha faqi waxa uu yidhi wejigii labaad ee dagaalka markii la geli rabay shabaab ay soo dhex mareen beelbeelna waa iskugu direen markaa dagaalkooda waa iska dhaafaynaa miyuu ka wadaa aryaanaha shabaab qabiil ha soo dhex mareen ama siyaasi ha soo dhex mareen kollayba la daysamaaye waxaa la yidhi doofaarkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa dabaal daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqay beerta waa dabaal xubintaasi kalamaan waxay gabagabo u ahayd barnaamijka xog waraysi waad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haatanna soo dhawaada heeska gabagabada barnaamijka israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaari israa'iil maa boodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka u fiiraaye barqa lagu magaari badda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin bayda u gaaraacay badda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon baydow garacayn waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo baylahdaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu alaabahanaantiyo baylagaada jeceelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urta ku dhex gelaye bushimaha dushoodiyo been weye

afrikay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu dheexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga israa'iil maa boobey carabu maa bariiray nabad kumaa bariisteen baydkii ilaahiyo farxadii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin israa'iil maa boobey carabu maa bariirey nabad kumaa bariisteen baydkii ilaahiyo farxaddii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin kaara kuma burburiyeen bili kuma cayaareen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaarku baal jiriinon bayda u gaaraacayn kaara kuma burburiyeen bili kuma ciyaareen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon bayda waa bahal gumaystuhu kala baylahdaada jeceelo markuu baadka kula helo ka foga qaniinyada urka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo baylahdaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhex gelaye bushimaha dushoodiyo been weye nabaduye

afrikay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikaay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga